alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisn muslim min adkaari اlkitaabi wasunna weli waxaynu ku jirnay ducooyinkii iyo dikriyadii safarka iyo socdaalka la xidhiidhayey wuxu uhi ducaau lmusaafiri lilmuqiim ducadii uu qofka socdaalayaa u ducaynayey kanayey waxaa la doonayaa oo islaamku doonayaa ummaddeen ummad isku xidhan inay noqoto ummad isu ducaysa oo isjecel inay noqoto oo kii safrayay uu ducaynaya ka safraa kuu ka tegay oo kala ka laga tegey kii markaa safray u ducaynayo oo isku xidhan baa la doonaya markaa ducaa lmusaafiri lilmuqiimi waa ducada uu kii socdaalayay u ducaynayay kii nagaa ee sii joogayay isagu wuxuu leeyahay astawdicukum اllah aladii laa tadiicu wadaayicuhu astawdicu astawdicukum اllah aladii laa tadiicu wadaayicuhu astawdicukum اllah ilaahay baan idin wadeecadhigi ilaahay ilaalindiisa iyo dhowridiisa ayaan idin yeelayaa ilaahay macnaa waxaan idinka baryayaa inuu idin ilaaliyo idin dhowro alladii allaha laa tadiicu aanay dayacmaynin wadaayicuhu wadiicooyinkiisa iyo wixii lagu aaminaa aanay dayacmaynin ilaahaas ayaan idin wadaaca dhigayaa buu odhanaya inuu sidaa odhanayo xadiidka waxaa warinaya ibnu maaja nasaa-i baa sunan kubraa ee ku warinaya ibnu sunni baa camal ulyowm waleyla ku warinaya imaamu axmed baa warinaya xadiidka sanadkiisuna waa xasan culamada qaarkoodna waa tasxiixinayaan waxaanu lafdiga ibnu maajaha abu hureyre laga warinaya wuxuu leeyahy wadacanii rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ayaa isagootiyey astawdicuka allaha aladii laa tadiicu wadaa'icuhu ayuu igu sagootiyey buuli lafdiga nasaa waxa uu leeyahay muusa binu wardaan nin la yidhaahyo wuxuu leeyahay abu hurayra ayaan u tegey aniga oo safar ku sii sagootinaya abu hurayra dabeedna wuxuu igu yidhi buu ihi maku bara yabna akhii shay-an callamanii rasuul lahi sala allahu alay slm aquuluhu cinda alwidaac arrinuu rasuulku i baray markaan cid sii sagootinaya en ka socdaanaya maku bara qultu cani buu hi bala qaala wuxu uhi qul astawdicukum اllaha aladii laa tadiicu wadaayicuhu sidaas ayaad odhanaysaa buuri oo macnihiisuna waxa weeye astawdicukum allah ilaahay ayaan idin wadeeco dhigaya macnaha waxaan idin yeelayaa ilaah ilaalintiisa iyo dhowridiisa macnaha ilaahay ha idin ilaaliyo ha idin dhowro bay ka dhigantay aladii allaha laa tadiicu aanay dayacmaynin wadaayicu wadiicada waxa lay asalkeeda waxaa ammaanadaahay qof loo dhiibtee la yidhaahdo ilaali ilaaha markaa wixii ilaalintiisa laga baryo ee ilaahay markaa isaga loo xil saaro ee laga doono aanay markaa dayacmaynin ayaan idin wada cadhigayaa oon ilaalin ilaahay inu dilaaliya ka dalbaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay qofka socotada ahi ee socdaalaya inuu kiinagaa usii duceeyo ehelkiis iyo walaalihiis iyo jaarkiis iyo ducada inuugu duceeyo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu qofku yaqiinsanaado cidda dhabta ah ee addoonka safarkiisa ku ilaalin ee ku ilaalinaysa ee u ilaalinaysa ehelkiisa iyo maalkiisa iyo cidduu ka tegayo allah inuu yahay in allaha ida stuudica shay-an xafidahu wuxuu nabigu sala llah alay sl xadid imaamu axmed iyo nasaa-i sunan alkubraaga ku warinayo saxiixa wuxuu uhi ilaahay wixii la wadeeca dhigo waa ilaaliya waa xafidaa marka inaanan taa ilaawin ee aad tidhaahda ilaahay baan idin wadeeca dhiga waxaa kaloo xadiidaynu ka qaadanaha qofka dee socotada inuu niyadiisa markaa wanaajiyo wixii markaa safarkiisa ugu kaalmaynayeyna inuu sameeyaa inay wanaagsan tahay ducaaءu lmuqiimi lilmusaafiri waa ducadii ka negi ka musaafirkaa ugu ducaynayay kan hore waxay ahayd kii safrayay ka negi wuxuu ugu ducaynaya kanna waxa weeye kii nagaayo laga tegey isagiina wuu sii ducaynayaa kii socdaanaya safrayey wuxuu odhanayaa astawdicu llaaha waxaan wadeeca dhigayaayo ilaahay inuu ku ilaaliyo aan weydiinayaa diinaka diintaada wa amaanataga iyo ammaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khaatibooyinkiisa iyo waxa laguu gebagebaynayo inuu sidaa markaa odhanayo qofkii muqiimka ahaa xadiidkaa waxaa warinaya imaamu axmed abu daawuud baa warinaya tirmidi baa warinaya nasaa-i baa sunan kubraaga ku warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix lafdiga tirmidina wuxuu ahaa ibnu cumar saxaabigii weynaa cabdillahi bni cumar yaquulu lirajul wuxuu ahaa mid ninka ku yidhaahda idaa araada safaran udnu minii uwadicka warii soo dhowow aan ku sagootiye kamaa kaana rasuul lahi sal ly slm yuwadicuna siduu rasuulku noo sagootin jiray markaasuu odhan jiray astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika sidaas ayuu odhan jiray lafdiga tirmidi ee ibnu cumar laga warinayo isaguna wuxuu kaana rasuullahi idaa wadaca rajulan akhada biyadihi markuu nin sii sagootinayo gacantuu qaban jiray falaa yadacuha xataa yakuuna rajul huwa yadacu yada nabiy sala allahu alay wasalam nabiga sala la ala dabeecadiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan waxaa ka mid ahayd qofka uu gacanta qabtay ilaa qofku isagu gacantiisa iska saaruu ka tago nabigu muu sii dayn jirin waxaanu ku ohan jiray astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa aakhira camalik oo macnaheeduna markaas yahay astawdicu allaha waxaan wadeeca dhigaya oo aan ilaahay ka baryayaa inuu kuu ilaaliyo diinaka diintaada ilaahay inuu kuu ilaaliyo oo uu diinta kugu sugo waayo hadiyo gooraale safarku dee mashaqo iyo tacab iyo hawl badan buu leeyahay in markaa aanu mashaqada iyo tacabka iyo hawshaa inaanu ku ilaawin cibaadadiisii iyo diintiisi au diinta ku sugnaadoon halaynin wa ammaanataka iyo ammaanadaada ammaanadana waxaa laga wadaa ehelkii iyo cidduu kasii tegayay xoolihiisii ammaanadaada iyo ehelkaagii iyo xoolahay allah ku ilaaliyo qaar waxay yidhaahdeen ammaanada waxaa laga wadaa waxa weeye waa takaaliifdii sharciga ahayd ayay noqonaysaa culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga wadaa dee mar hadduu socdaalayo waxbuu sii qaadaya waxbuu soo qaadaya cid buu la mucaamaloonaya ammaanadaana ilaahay inuu kuu ilaaliyo kugu sugo wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga waxa lagugu khatimayo waayo safarku dee waa qidca min alcadaab mahaalig waxa laga inuu bad marayo inuu cir marayo camalkana waxa ugu wanaagsan dee wax lagugu khatimo ee lagugu gebagabeeyo qofkuna nebigu wuxu uhi man maata calaa shayin bacahahu llahu calayhi qofka wax ku dhintay ilaahay wuu ku soo saarayaa maalinta qiyaamaha saa daraaddeed buu ugu ducaynaya xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa siday saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ugu dadaalayeen sunnaha nebiga inay dabaqaan kii ka jaahilaan garanayna inay baraan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa waxa raasumaalka ah ee ay tahay qofku inuu ilaashado fi sabari wa fi lxadari waxa weeye waa diintiisa ilaalinta diintu way ka horeysaa ilaalinta maalka iyo ilaalinta ilmaha iyo ilaalinta wax kalaba waxa ka horeeya ilaalinta diinta inaad diintaada ilaashato saa daraaddeed baa sawdiculah diinaka uu soo horreysiyey nebigu sala allahu calayh wasalam leannu safarkana meel mashaqo iyo markaa ah oo in badan arrimaha diinta inuu hadlayo ama culaysyo kale ay kaga yimaadaan laga yaabaayo saa daraaddeed buu diinta ugu horreysiye waxaa kaloo xadiidku markaa dee ku sugan inuu qofku ku dadaalo inuu daacooyinka sameeyo markastuu guurayo markastuu degayo mar kasta xaalad kastuu ku sugaya ilaa qofku ma ogaan waxa loogu khatibi dooneen xadiidka imaamu axmed iyo xakimi ay warinayaan inuu sheegnay ee saxiixa wuxuu yihi nabigu man maata calaa shayin bacaahu llahu calayhi qofka wax ku dhinta ilaahay waa ku soo saaraya khaatimina alacmaalu bilkhawaatiim acmaashuna waa khawaatiimta ilahay khaatimada haynoo hagaajiyo laakiin bal ogaada oo yacnii cid ilaahay waafajiye mooye dadkeena intooda badani khaatimo xumay ku dhintaan yacnii qofku waa xanuunsanayaa una nima wuxu odhan jiray cibaadadeenna iyo waxaanu wadaxiinta inaga mudaysaaba inu ku sibannahay nin qofba hadduu jiifsado uu xanuunsado waxa weeye salaad tukan maayo yacni wuu iska taahaya uu iska jiifayaa un deetana si alkaa uga taahayuu u jiifayo ayay dabeetana khaatimo xumadaa iyo diinla-aantaa ay nafdi kaga baxaysaa dee taasun baana lagu soo saaraya marka qofku inuu ku dadaalo xaaladda uu jilicsan yahay in lagula dadaalo oo dhakhtar ma la geeyey iyo ma la daweeyey halka laga odhaya war salaaddii war ma weysayseen war salaaddii ma tukaday war qibladiin ma ujeediseen in halkaa laga eego ee markaa dawo ma la siiyey cunto ma la siiyey wax ma qaatay iyo ma hadlayaa war salaaddii ma tukaday in la yidhaahdo yani wax lagula dadaalayo aanay ahayn waxaas wax lagu taraya ay noqoto saa daraaddeed soomaalida waxa u wanaagsan isagoo masjid ka soo baxay inuu gaari ka dul boodo deetana taasuna ku dhinta haddii kale haduu dee yar jiibsado waa kaa dee salaadii cibaadadii ka tegaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee inay wanaagsadeen ehelkiisa iyo jaarki iyo iyo cid walba markaa inuu sii sagooteana inay markaa wanaagsan tahay waxa kale oo markaa qofkii uu ku dee qofkii socotada ugu sii ducaynaya zawadaka allahu taqwa ilaahay cabsidiisa sahaya kaaga dhigo wagafara dembaka dembigaagana ha dhaafo wayasara laka alkhayra khayrna ha kuu fudaydiyo xayu kunta meel alla meeshaad ku sugan tahayna ilaahay khayrka ha kuu fudaydiyo saas ayuu ugu sii ducaynaya ayana inuu saa ugu ducaynayo waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya ibnu khusayma waxaa warinaya xaakim adiya almaqdisiya fi lmukhtaara ku warinaya dabaraani baa mucjamulkabiirka ku warinaya ibnu suni baa camr niyo walayna ku warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaanu ku yimi anas binu maalik radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi jaa rajulu ila nabiy salى اllahu alayh wasalam nin baa nebiga u yimi faqaala yaa rasuul اlah inii uriidu safra fazawidnii rasuul allahu socdaal baan doonayaayo waan socdaalayaaye isahay sahay baan kaa rabaa yacnii duco iyo dardaaran iyo naseexo inaad haysiisaan doonaya mahashilimaydhib qaala zawadaka allahu taqwa wuxu uhi ilaahay sahay cabsidiisaa kaaga dhigo qaala zidni ii kordhi buuhi yaa rasuul allah sahayda ii kordhi qaala wuxu uhi waqafara dembag dembigaagana ilaahay ha dhaafo qaala zidnii biabii wa anta wa ummii aabbaha iyo hoydaga kugu furanayaa ii kordhi yaa rasuul allah markaasuu uhi wayasara laka alkhayra xaysumaa kunta meel alliyaaliyo meelkaastood ku sugan tahayna waxa khayrka ah ilaahay ha kuu fudaydiyo ayaa nabigu sala allahu alay slm zawadaka allahu taqwa ilaahay cabsidiisa ha kaaga dhiga sahay macnaha waa khabar laakiin ducaa looga jeedaa zawadaka ilahay wuxuu sahay kaaga dhigma ilaahay ha kaaga dhiga bay ka dhigantay cabsidiisa wayas wagafara dembaka dembigaagiina ilaahay ha ku dhaafo wixii aad dembi lahaydna wayasara laka alkhayra khayr adduunyo iyo khayr aakhirana ilaahay ha kuu fudaydiyo ha kuu sahlo xaysumaa kunta meel alliyaaliya meel kastood joogto ilaahay wixii khayrana ha kuu fudaydiyo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa qofku marka uu socdaalayo dee inuu safarkiisa markaa aanu qarsannoonu iska bixinuune inuu iyo asxaabba ogeysiiyo qofka markaa dee ama maxaafadda ka madaxa ama markaa u odayga ama u sheekha dadkaa wanaagsan inuu u tago oo markaa weliba duco iyo naseexo ka dalbo na ay wanaagsan tahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sahayda ugu wanaagsan ee qofka muslimkii adduunyada ka sahay qaata waa ilaahay cabsidiisa watasawaduu fa ina khayra azaadi taqwa wataquuni ya uli lalbaab ilahay wuxu uhi sahay wax la sahay waxa ugu khayr badan ilaahay cabsidiisa waataquuni yaa ulil albaab dadka caqliyar kalahow ilaahayna ka cabsada tasawad liladii laabudda minhu faina almowta miiqaatu lcibaadi waxaa laga maarmaankaa u sahay qaado markaa waa ballan dadkao dhami waa wada dhimanayaane tardaa an takuuna rafiiqa qowmi lahum zaadu waanta bikayri zaadi miyaad ka raali noqonaysaa inaad qolo raacdo sahayidoodii wadataa aduguna aada bilaasahay tahay marka waxa sahayda ugu wanaagsanna waxa weeye waa ilaahay cabsidiisa ilaahay cabsidiisa markaa sahay ka dhigo atakbiiru watasbiixu fii sayri safar waxa weeye kibaarashadii iyo allahu akbar in la yidhaha ilahay in la weyneeyo wa tasbiixu ilaahay in la naseo subxaana la yidhaha fii sayri safari safarka socdaalkiisa inta aada soconayso waxaa la doonayaa ilahay inaad xusto oo qof soo jeeda aad noqoto oo marka meel sare la fuurayo marka meel hoose la fuurayo xaalad kasta haddii markaa dheeliimado soo bismi illaahi yidhaahda ayaa la doonayaa wax walba la socda qaala jaabirun wuxuu ihi kunnaa waxaan idaa sacidnaa markaan meel sare fuulna kabarna allahu akbar baan ohan jirin waidaa nasalnaa markaan meel hoose u sii sabaxnaa subxaana allaahi ayaan odhan jirnay ayuu yihi xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari imaamu axmed baa isaguna warinaya nasaa-i baa sunan kubraaga isagana ku warinaya waxaanu lafdiga dee jaabir ee bukhaari waa kaa inoo yaala lafdi kale bukhaari jaabir laga warinaya kuna idaa sacidnaa kabarna waidaa tasabnaa sabaxna markaan meel hoose usii dhaadhacna haboodnaa bay qaarkood ama in ilaxadarnaa markaan meel hoose u dhaadhaca subxaanallahi baan odhan jiri markaanu meel sara fuullanu kor baxnana allahu akbar ayaanu odhanaynay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi inuu laasimo joogteeyo ilaahay xuskiisa xaaladaha oo dhan waayo kownka aada ku sugan tahay oo dham ilaahay kelinimadiisa iyo jiriddiisa iyo awooddiisa ku tusinaya waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa in qofku marka uu dee meel sare fuula markay diyaaraddii kor ula kacdo markaa inuu allahu akbar yidhaahdo marka ay hoos ula degayso ama meel hoose uu ku dhaadhac inuu subxaana allahi yidhaahdo welibana yacnii hoos buu ee la qaylin maayo sida uu tilmaamaya xadiidka imaamu lbukhaari abi muusa alashcari laga warinaya wuxu uhi rasuulka ayaan la jirnay waxaan ahayn markaan markaan meel yani aan kusoo dhaaracno waadiyo hallala wakabara laa ilaha illa allahu akbar baan odhanayna wartafacad aswaatuna codadkayga kor bay noqonayeen markaasaa nebigu sala allahu alay slam wuxuuhi ya ayuha annaasu arbicuu calaa anfusikum waardadow nafihiina u dhimriya u fududeeya fa inakum laa tadcuuna asama walaa khaayiban mid dhegala iyo mid idinka maqan toona u yeedhi maysaano allaahe eh, innahu macakum ilaahay waa mid idinla jira oo idin arkaya oo idin maqlaya innahu samiicun qariib mid wax kasta maqli oo dhan weeye tabaaraka ismu tacaala tabaaraka ismu watacaala jadduhu saas y markaa in kor loogu dhawaaqa ma aha munaasabadan haddaba ay kala leedahay mar weeyaane dee sarayntu marka meel sare la fuulo waxoogay markaa dee nafda bini aadmigu markaa sarraynta iyo kor noqoshada iyobay jeceshahayoo waxoogay bay markaa dee kor isu yar qaadi markaa taasaa la dareensiinayaa kibir iyo waxbaa soo geli karo inuu ilaahay wax walba ka weyho allahu akbar ayaa la odhanaya xaggan tasbiixda my miyaa iyo hoosaynta iyo meesha hoose waxaa la dee hoosu dhaadhacaa iyo meel hoose geliddu waa nooc dayq iyo cidhiidhi ah dee dayqa iyo cidhiidhigaana ilaahay tasbiixda ayuu ku farajaa sidii qisadii nabiyullaahi yuunus laa ilaha illa subaan laa ilaha illaa anta subxaanaka ini kuntu min aldaalimiin midda kale waxay ku sugan subxaana ilaahay baa nasahan hoosayn iyo nuqsaan iyo wax kastoo xun ilaahay ayaa ka nasahan oo ilaahay mid markaa khalqigiisa ka sarreeya oo ka soocan weeye haddana meel kastoo ay joogaan kula jira ogaantiisa iyo kawarhayntiisa iyo gargaarkiisa ilaalintiisa ilahay mid kula jira wey ducaa lmusaafirida asxar ducada uu ku ducaysanayo qofka socotada ahi marka uu xilligaa suxuurta galo waa beriga uu ku dhow yahay subaxa ka hor wuxuu markaa ku ducaysanayo ducaa lmusaafirida asxara marka uu waktiga suxuurta u galo wuxuu odhanayaa samica ama samaca samica oo mukhadafa iyo samaca saamicun bixamdi illahi waxusni balaayi calayna rabbanaa saaxibna waafdil calayna cayda billahi min annaar samica iyo samaca labaduba way sugan yihiin labada dabdiba saas ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanayo imaamu muslim iyo xaakim iyo ibnu khusayma ayaa lafdiga bukhaari abu hureyre laga warinayaana wuxuu ahaa ana nabiya kaana sala allahu calay waslm idaa kaana fii safarin waasxara markuu safar ku sugaya xilligaa suxuurtaiy waa beriga uu ku dhowaado wuxuuhan jiray samica saamicun bixamdi illaahi wa xusni banaa'ihi calayna rabbanaa saaxibnaa waafdi calayna caa'idan billahi min annaar sidaas ayuu odhanayay oo macnihiisu yahay haddaynu idhaahno saamica saamicun bixamdi illaahi oo aynu takfiifino waxaa ka marakacay saamica shaahida saamicu shaahidun markhaati ayaa ka marakacay bixamdillaahi ilaahay mahadintiisa aan ilaahay nicmooyinkii iyo waxusni aan ku mahadinayno dee nicmooyinka uuna siiyey oo ay ka mid tahay inuuna waafajiyey mahadda ah iyo waxusni balaayihi calaynaa nimcaynta wanaagsan ee uu korkayga noo nicmeeyey macnaha waana khabar bimacna alamaro liyasmaci saamicu waishhadi shaahid cidda maqlaysa ha maqasho cidda ka markaatkacaysa ha ka marakacdo inaan markaa bixamdi illaahi ilaahay inaan u mahadinayno oo aan ugu mahadinayna xamdiga iyo mahaddaa u nawaafajiyey waxusni balaayi calayna iyo xusni balaayi xusni incaamihi wa icdaa'ihi iblaaga iminka incaam baa laga wadaa iyo nimcayani nimcaynta wanaagsan noo nicmeeya aan ugu mahadnaqayno yani ha ka marakacaan oo ha maqlaan ciddii maqlayso ciddii ka marakacaysaaba samaca haddii la yidhaahdo oo la shadana waa liyuballiq ha gaarhsiiyo wey samaca liyuballiq ha gaarhsiiyo saamicun markaa kii maqlaya ama kii markhaatiga ahi ha gaadhsiiyo ha ka mara noqdo inaanu markaa ilaahay u mahadnaqayno oon ugu mahadnaqayno nicmooyinkiisa uuna siiyey markaa samica liyasmac ama samca liyusamic ha gaarsiiyo saamicun mid maqlaya walyasha jaahidun ka maraga ka marakaco kaco bixamdi illaahi ilaahay mahadiisa aan mahadinayno iyo wuxusi balaayi calaynaa nicmada wanaagsanuuno wuxusi balaayi nimcayntiisa wanaagsan calaynaa korega ugu nicmeeyey aan ugu mahadnaqayno rabbanaa rabbigow saaxibnaa nala saaxiib oo mid ina ilaaliyo oo noo gargaaro noo noqo wa afdil calaynaa ilaahayow fadligaaga iyo manigaaga waasica ilaahayow nagu tafadul oo nasiib waafdil calayna ilaah fadligaaga iyo nicmooyinkaaga faraha badan ilahu nasiiyo wixii makruuhana naga naga weeci caayidan billahi min annaar aquulu daalika ka waan odhanayaabay ka dhigantay caayidan billahi min annaar anigoo naar ilaahay ka magan gelayaa sidaa leeyahay cayda billahi min annaar saas ayaa nabigu sala allahu calay wasalam uu odhan jiray xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ahaa ee qalbigiisu ilaahay ugu xidhnaa sida uu weliba awqaadda iyo xilliyada muhiimkaa ilaahay uu baryayey ee u mahadinayey ee ugu mahad weliba waa xilliyada dee xilligaa xilliya suxuurtu waa gelinka dame waa xilliyada ilaahay samaa u dunyaha u soo dego soo degid isaga u cunanto soo degideenoo kala ahayn owlaadayaa wuxuu weydiisanaya yaa i baryayeena jiba yaa wuxuu weydiisanayaan siya yaa i baryayeen baryadiisa aqbalaa yaa dembi dhaaf weydiisanayeen u dembi dhaafaa waxaa kaloo xadiid aynu ka qaadanaya ilaahay nicmooyinkiisa addoommada ugu nimceeyey wax soo la soo koobi karaya maaha ilaahay nicmooyinkiisa ayuu qof ugu dhex jiraa hadday subaxii tahay hadday habeenkii tahay hadday galabtii tahay xilli walba waajibkuna waxa weeye inuu nicmooyinkaa qalbiga ilaah uga mahadnaqu qiro inuu ilaahay siiye carabka inuu ka xuso xubnaha inuu ka xuso dee markaa u adeegsado wixii wanaagsanee ilaahay ugu talagalay adducaa idaa nazla manzilan fii sabrin aw gayrihi weli socdaalkii iyo wixii la xidhiidhay ayaynu ku jirnaaye waa ducaa idaa nasala manzilan waa ducaduu ku ducaysanaya markuu meel dego fii safarin safar dhexdii aw gayrihi ama xilli aan safarba ahaynba marka uu meel dego wixii uu ku ducaysanayey wuxuu odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa ayaan meengelayaa ataamaati ee dhammayska tiran min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisa ayaan ka magangelayaa ayuu odhanayaa inuu saa odhanayo xadiidka imaamu muslim ayaa warinaya iyo imaamu axmed ayaa wariyey khawla bintu xakiim asulamiya ayaa laga warinayaayoo waxay tidhi waxaan maqlay rasuul lahi moxamed sala allahu calayhi wasalam yaquulu oo leh man nasala manzilan qofka meel dega uma qaala yidhi acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq lam yadurahu shay-un wax dhibayaa ma jiro xataa yartaxila min mansilihi daalika ilaa uu gurigaa haguula wax ku dhibayaa ma jiro yacni galabtii waataynu soo maraynay inaan shay waabayli waabaydiisu aanay markaa waxba ka qaadaynin halkaana waynu ku soo marnay man nazla manzila lafdiga imaamu axmed qofka meel dega ilacuud bikalimaati illahi taamaat min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xataa yarta xataa yadcana minhu ilahu meeshaa ka guuro lafdiga imaamu axmed maa min muslim yanzilu manzilan ma jiro qof muslima meel degi oo odhanaya markuu dego acuudu bikalimaati illahi taamati min shari maa khalaq ilaa wuqiya shara manzilihi dalika xataa yadcana minhu meeshaa uu degi sharkiisa ilaahay baa ka ilaalinaya bal waxaynu nimcaya barwaaqa aynu haysanee ayo hub waxaynu haysanay aynan waxba ka isticmaalayna ilaahayna waafajiyo acuudu waxaan maangelayaa bikelimaati illaahi ilaahay kelmadihiisa ayaan maangelaya kelimaadka ilaahay waa asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo aayaadka kutubtiisa waxaa kaloo la yidhi waa aayaadka kowniga iyo kuwa sharciga labadaba waa la yidhi ataamaati ama ataamati ee dhammayska tiran ee aan nuqsaan iyo ceeb midnaba aan lahayn waxaan ka magelayaa min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay oo ay wanaagsan tahay qofku marka uu meel dego ama guri safar ha ahaado ama guri magaalo ha ahaado ama guri miyi ha ahaado inuu digrigaa yidhaahdo haddii uu yidhaahdo qalbi khaalisa iyo yaqiinuu ku yidhaahdo ilaahay ayaa ilaalinaya inta meeshaa degan yahay oo dhibi ku soo mari maysa halkaa laakiin waa inay sidqi ay ka tahay iyo xusnu hiqa billaah yacni yaqiin waa inuu ku qabaa yaqiin waa inuu ku qabaa yacni una leeyahay siruna iyo dhaba waa inuu leeyahay waxaa la mida baa la yidhi dee gawaaridii iyo diyaaradihii iyo tareenadii dee waa guri soconayo lafdiisu waa guri mutaxarig ah iyo guri saakina un dee kuwaa leo waxbaad ku cunay oo waxbaad ku cabi oo waa sexan oo baahidaadi baa ku qabsan dee iyada lafdeeda markaad markaana waad odhan iyada lafdeeda waxaa kaloo meesha aynu ka qaadanaha xilligii hore ee zamnuuljaahiliga ayaa marka ay meel degaan ayaa jin iyo dhagaxyaal iyo asnaam iyo bere iyo baas ayaa la magan geli jiray wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fasaaduhum raaqa acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi markay meel degaan sayidka meeshan markaa jin bay u jiraan ninka u sarreeya jinka min sufahaa'i qowmihi ayaa ka magan gelayaa ilaahay baa la magan gelayaa ilaahay ayaana markaa ku ilaalinayaa oo yacnii wax kasta oo ku dhibaya kaa ilaalinaya ducaa rujuuci min asafar waa ducadii ka noqoshada safarka marka laga noqonayo lagu ducaysanayay yukabiru allahu akbar buu odhanaya calaa kulli sharafin meel kasta oo sarraysa waa kibaaranayaa oo allahu akbar ayuu odhanayaa talaata takbiiraad saddex kibaarasho ayuu allahu akbar allahu akbar meel kastoo sare odhanaya uma yaquulu wuxu odhanaya laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyane waxdow xaaluu kelidyahay laa shariika lah wehluma sugnaani lahu lmulku walahu lxamdu ilaahay yaa milki lahaansha iyo mahadiba ay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kastana ilaahay mid awooda weeye aayibuuna naxnu aayibuuna kuwa noqon baa nahay taa'ibuuna kuwa toobad keenayaan caabiduuna kuwa ilaahay caabudi baan nahay saajiduuna kuwa ilaahay u sujuudi markaa sujuudda xusida cibaadadooda dabadeed la xusaya waa qiimaha iyo ahmiyadda ay sujuudiga ilahay wejiga dhulka loo dhigaa ay leedahay lirabbinaa rabbigayo xaamiduuna kuwa mahadinayeen ama saajiduuna rabbinaa baanu sujuudaynaa xaamiduuna oo aan mahadinayna cid kaloonu sujuudaynaa ma jirto sadaqa allahu ilaahay waa rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisii ilaahay waa rumeeyey uu ku ballanqaaday inuu yacni diintiisa muujinayo oo uu ka kormarinayo diinta gaalada wa nasara cabdow addoonkiisii moxamed ahaana ilaahay waa u hiiliyey oo waa u gargaaray wahasaw alaxsaabu waxda gaashaanbuurtii gaalada aysa soo gaashaamuuraysatay zamankii markaa dee qaswatulaxsaab iyo khandaqee markaa ay soo waray ilaahay ayaa jabiyey jebin doonana gaashaanbuur kasta oo isa soo bahaysata ilaahay isaga ayaa jebinaya markay dadka muslimiinta ahy dee iimaankooda ay ka run sheegayaan ee ay markaa diintana si dhaba u haystaan xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa digrigan in la yidhaahdo markaa safar kasta laga noqonayo ma safar dacaada ma safar markaa mubaaxa iska ahaadee in markaa sidaa la yidhaahdo in meel kastoo dheer marka la furo allahu akbar la yidhaahdo in markaa ilaahay markaa la xasuusto oo inuu markaa isagu cibaado keligii isagu mutay mar walba ilaahay xaggiisa loo noqdo oo dikriga markaa la yidhaahdo ayaynu xadiida ka qaadanayna waxaanay tusinaysaa qofka saa odhanaya markaa qof rabbigii ku xidhan oo ilaahay ka cabsanaya inuu yahay saasaana loo baahanya qofku safarkiisa markuu sii baxayo marka uu soo noqonayo inta uu ku dhex jiro mid walba markaa ilaahay inuu xuso xuska ilaahay aanu ilbiriqsina aanu ilaawin darsku halkaa inoogu joogo allahu aclam